asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo lixdanaad ee kitaabka can abi juxayfata radi allahu canhu qaal ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam abyada qad shaab kaana alxasanu bnu caliyin radia allahu canhuma yushbihuhu xasan ibnu cali xafiidkii nebiga alayh sala sl gabadhiisa ay dhashay ninkaasa aada ugu ekaa buy dee ninkiina hadda ma joogo inagu ma arkayno laakiin marka tilmaantiisu waa kii muxuu ahay anas iyo anas iyo cali bnu abi aalib iyo muxuu ahay albara ibnu caazib iyo nimankaasi aada u tilmaamay nebiga alayh isalaatu wasalaam iyo hind bni abi haala iyo baabu صifati shacri الnabiy salى اllahu alayh wasalam can anasi radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslam kaana yadribu shacaaruhu mankibayhi timihiisu waxay gaadhi jireen nebiga alayh isalaatu wasalaam garbihiisa garbahay gaadhi jireen mid horan soo marrayna waa kiilaha marka ilaa shaxmati udunayhi dhagaha muxuaha caddeedooda ayay gaadhi jireen marka kolba sibay ahayd kolle waa badanayeenoo waa dheeraanayeen oo garabkay gaadhayeen kol garabka waa ka koraynayeen kol dhegtay la sinaanayeen an anasin radia allahu canhu qaala kaana shacru rasuuli illahi sala allahu alay w slam ilaa ansaafi udunayhi labada dheg kala barhkooda ayay gaadhi jireen kolba sibay ahayd lantimaa kol waa la jaraya kol waa la daynaya baabu sadli الnabiy salى اllahu alayhi wasalam shacrahu wa farqahu sadliga marka waxaa la yidhaha in fooda hore loo soo feero xagga wejiga loo soo daayo kaasaa sadli la yidhaaha farqigan kala roga la kala rogo ayaa la yidhaaha marka nebigu alayh الsalaatu wasalaam labadaba waa sameeyey laakiin middii ugu dambaysay farqigu ah kala rogu ahaa عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعاarهم أهل kitaabka يhوuda timahooda way hore usoo feeli jireenoo xagga fooda usoo feeli jireen و kana رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم و kana المشhrikuuna yfruquun muشhrikuuntana marka waa kala rogi jireen ru'uusahum timahooda waa kala rogi jireen wa kana rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalama yuxibu muwaafaqata ahli اlkitaabi fima lam yu'mar fiihi wuxuuna jeclaa nebigu alayhi الsalaatu wasalaam wixii aan amar kusoo degin oo waxii sidaa inuu yeelo aan la fanin inuu ahlu kitaabka waafaqo ahlu kitaabka dhaqankooda inuu waafaqo ayuu jeclaa oo ta'liifan lahum soo dhoweyn uu soo dhoweynayo oo ha ogaadeen marka inuu muxuu ahay diintoodii iyo asalkeedii iyo diintanu isku mid yihiinoo sidaasuu nebigu alayhi salaatu soo dhoweyn bay ka ahayd fasadala rasuulu llahi sala allahu عalيه wasalam naasiyatahu foodiisu nebigu calayhi salaatu wasalaam hoos u soo feeday uma faraqa bacdu intaa ka dambe goorti dambana waa kala rogay nebiga alayh sala slam timiis waa kala rogay ayib marka sadligaas isagaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iska daayay mooyaane kama nahyin nahyi ma raacinin marka waa sameeyey nebigu alayh slam markii hore waa sameeyey goortii dambena waa ka tegey isagoo nahyina ku darin marka waxaa weeyaan inayna iyaduna waxba karaahiye ayna ahayn laakiin farqigaasa tii ficilkii nebiga alayh sala slam ugu dambeysay ah oo sunantii ambiyadii horena ah marka waa farqiga ka fiican laakiin kolkaas waxaa weeyaan sadli waa aanu dhib lahayne mubaaxa iska yahay waa haddaynu tashabuh ku jirin tashabuh biahli wa ahli kufri haddaynu ku jirin ama kuwa sida dhalinyarada ay sameeyaan ee muxuu ahaay ay isku shabahayaan dhalinyaro gaalo ahoo magacyaal leh oo muxuu ahaay la yidhaha khanaafis iyo hibis iyo waxyaalahaas la yidhaha kuwa isku shabahaya kuwaas markaas xaaraan bay noqonayaan tashabuh biahli kufri ma banaana wixiiba iyaga calaamo iyo shicaar u noqda in la isku shabahayo ma banaano laakiin marka qofki iska caadi uun shabahaas aanu ku jirin sida iyaga kuwaas timahooda u shalnaystaan aan ahayn sida u shalnaysanayaayo waa iska banaanta baabu fi tabasumi fi tabasumi الnabiy salى اllahu عalيه wasalam fiihi xadiidu jaabir bni samurata waqad taqadama fi kitaabi الصalaaة baabu kana الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam ashadda xayaaءa min alcadraa'i fi qidriha inuu gabadha fikrada ah ee mukadarada ah ku jirta muxuu ahay qolkeeda ku jirta aan ka soo baxaynin buu ka xishood badnaa nebigu alayh الsalaatu wasalaam can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam ashadda xayaa'an kii xishoodka xaggiisa uga daran bu ah ka xishood badan min alcadraa'i fii khidriha gabadha bikrada ah waa ka xishood badnaa ee fii khidrihaa xajabada ee xijaabkeeda ku jirta wa kaana idaa kariha shay-an wax hadduu nacbaysto carafnaahu fii wajhi wejigiisa ka dareemi jiray carada uu ka carooday baan wejigiisa ka dareemi jiray muxuu ahaay laakiin ma aanu ma aanu nahyin jiray dadka oo kala xishoon jiray inu waxa iska daa iyo waa kala xishoon jiray baabu طiibi raa'ixati الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam waliini masihi nebiga caraftiisii jirkiisa u udgoonaa iyo muxuu ahay nucuumadii jismigiisa nebiga alayh الsalaatu wasalaam can anas bni maliki radi allahu canhu qaala kana rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam azhara اlown wuxuu ahaa nebigiisu ku midabkiisu ku ifaya buu ahaa azhara lown kii midabkiisu marka caddaan wax guduudii ku jira a buu ahaa wa kaana caraquhu dhidibkiisuna kaana caraqahu dhidibkiisa waxaad moodaysay allu'lu lul baad moodaysay idaa mashaa markuu socdo takafa waa hor socoteen jiray hor buu mxuu u socon jiray nebiga alayh salatu slam halkaana sheekh albani isagu wuxuu ku fasirayaa yatamayalu ilaa alyamiin walyasaar waa licaan jiray laakiin shuraaxda badankoodu waxay ku fasiraan inuu kaana yamiilu ila alamaan riwaayadka qaarkoodna marka ay ku timid baba nebiga alayh salaat marka hor hor socotuu lahaa ayib walaa masistu ma aanan taabanin dibaajatan walaa xariira diibaaj iyo xariirta horema taabanin diibaajkuna waa nooc xariirta ka mid ah alyana oo ka jilicsan min kafi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam gacantii nebiga alayh salatu wasalaam wax ka jilicsan weligii ma aanan taabanin buu leehay <clears throat> jileecaas marka uu sheegayana waa jileeca dubka weeyaan laakiin xagga xoogga nebiga alayh salaatu wasalaam gacan weynoo xoog badan oo marka kolkuu qofka uu salaamo xoog uu u qabto ayuu lahaa nebiga alayh salaatu wasalaam walaa shamintu ma aanan urinin miskatan walaa cambara miski iyo cambartoona ma aanan urinin aطyaba oo ka udgoon badan min raa'ixati rasuuli illahi sala allau alay slam rasuulka ilaahay carabtiisii wax ka udgoonna weliga ma urinin wax gacantiisa ka jicisanna ma taaban can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaala sallaytu maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam salaata aluulaa salaada hore labada salaadoodee galabta duurkii ani weeyaan midooda hore aan la tukaday uma kharajtu ilaa ahlii ahalkaygaan aan u noqday Eh, uma kharaja ilaa ahlihi nebiga ahalkiisa u baxay wa kharajtu macahu waan la baxay faاstaqbalahu wildaanun carruur baa ka hor timid wiilal baa ka hor yimid fajacala yamsaxu haday axadihim waaxidan waaxidan midkood dhabanadiisa inuu masaxo nebiga alay slam gacanta marmariyo mid mid uu dhabanada ugu masaxo ayuu nebiga alay sala slam bilaabay qaala wa ama ana famasaxa khadaya anigana markaa labadeeda dhabanba nebigu alay slam waa masaxay qaala fawajadtu biyadihi gacantiisa waxaa ka hela ka dareemay bardan qabow aw riixan ama carab kaأnamaa akhrajaha min jawnati cadaar sidii isagoo ka soo bixiya quruurad eh, cadarde ninka cadaarka waxaa la ninka cadarka iibiye e ka ganacsada cadarkaa la yidhaahaa marka waxaad moodaa quraanada eh, ni cadaarihi cadar uu ku shubtay inuu gacanta gacantiisa cadar uu kasoo dhex bixiyey ead gacantiisa moodaysay buli carabteeda ugu dhamanada ii taataabanaya nebiga alayh isalaatu wasalaam marka haddaanu cadaraysanin kolay ku tahay nebiga alayh isalaatu wasalaam jirkiisa iska udgoonaa sida xadiisanka soo socdaba waa ku sheegi doona baabu caraqi الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam fi lbardi xiina yaأtiihi اlwaxyu kolka qabowga la joogo shitaha ay tahay haddii waxyu kusoo dego inuu dhididi jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam can caaishaةa radi allahu canha qaalat in kaana layunzl عalى rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa lagu soo dejin jiray waxyigaa lagu soo dejin jiray fi lghadaati aroorta albaaridati ee qabow aroor qabow yaa waxay ku soo degi jiray uma uma tafiidu jabhatuhu caraqan markaasi qulquli jirtay wejigiisu dhidid ka qulquli jiray qabowgaa waqtigaa qabow iyo haddana kolkuu waxyi kusoo dego waxyigaa shiddadiisa daraaddeed ayuu nebiga alayh الsalaatu wasalaam dhididi jiray wejigiisu wa can caaishaةa radi allahu canha qaal can caaishaةa radi allahu ana alxaarisa bna hishaam alxaaris ibn hishaam ibn اlmugiira aku abi jahl wey kan radia allahu canhu sa'ala الnabiya salى اlahu alay slm nebigu wuxuu weydiiyey kayfa ya'tiika alwaxyu sidee waxyigu kuugu yimaadaa yuu weydiiyey qaala markaasuu nebigu alayh الsalatu slam wuxuu yidhi axyaanan marar ya'tiinii waa ii yimaadaa mila salsalati aljaras mila sawti aljaras codka jaraska oo kale isagoo abuu ii yimaadaa salsala waxaa la ydhaahaa wax bir bir ku dhacday iyo dananka ay la timaado oo kale baa salsala la yani sawt mutawaali oo shadiid ah oo sida jaraska oo kale ah ayaan kololka qaarkood maqlayaa wa huwa ashaddu calaya kaasaana igu daran kaasaa igu dhibaato badan uma yafsimu canii yani yanqaطicu canii wa yuqlicu canii waqad wacaytu wacaytu anigoo fahmay oo xifdiyey buu iga tegayaa wa axyaanan kolalla malakun fii suurati rajulin yani waxaa ii imanaya malag oo nin suuradiis ka soo dhigay faacii maa yaqul wuxuu yidhaha ba fahmaya siduu nin nin qofku qof ula hadlu iila hadlaayaayo markaasaan fahmaya baabu طiibi caraqi الnabiy salى اllahu عalayh wasalam nebiga dhididkiisa udgoonkiisii can anasin radia allahu canhu qaala dakala calayna anabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa noo soo galay faqaala cindanaa agtayaduu seexday qaala min alqayluula yani waa seexday weeyaan waa mxuaha waa hargalay agtayadu hargaloo seexday hurdada maalintii abaa qayluula la yidhaaha ayb facariqa waa dhididay fa jaa'at ummii hooyaday baa waxay la timid biqaaruura quraarad bay la timid fajacalad waxay bilowday taslutu alcaraqa fiiha caraqa inay ku daluugto iyada oo quraardeeda ay ku ururiso caraqii nebiga alay sla ku horiso ayay bilowday fastayqada nebiyu sala allau alay slm waa soo toosay nebigu faqaala markaasu yidhi yaa umma sulaym maa haada aladii tasnaciin muxuu waxaanaad samaynaysaa iduu caraqii ka horsanaysaa isku soo toosay faqaalat markaasu waxay tidhi haadaa caraquka waadidiikaagii najcaluhu fii tiibina cadarka iyagaan ku daraynaa wa huwa aطyab iib wa huwa min aطyab الطiib isagaa cadarka midka ugu udgoon buuna ka mid yahay wa huwa mxuaha aطyabu minhu baa kal isagaaba ka udgoon dhididkaagaa ka udgoon cadarka iyaga ka udgoono cadarka iyagaa ku udgisanayna ku darsanayna dhididkaaga baabu tabaruki fii caraqi الnabiy salى اllahu alay slm barakaysiga dhididkii nebiga alayh sala slam barakaysa can anas bni malikin radia allahu canhu qaala kaana الnabiyu salى اllahu alay wasalam yadkulu beyta umi sulaym umu sulaym waa hooyadiisa gurigeedu geli jiray fayanaamu waa seexan jiray calaa firaashiha gogasheedu ku seexan jiray walaysat fiihi iyadan gogashaad joogin ku seexan jiray qayb iyadoo ka maqan ayuu gogasheeda ku seexan jiray qaala fajaءa daata yawmin wuxuu sidaa u yeeli jirayna waa kii sheegay riwaayadii bukhaari uu ku sheegay oo walaalkeed baa la dilay oo muxuu ahay xaraam ee la dilay sababtiisa uu nebigu alay slam ka tacziyeynayo uu maaweelinayo xusnigii iyo lowsiinayo ayb saasuu ziyaaradeeda marka u bedinayo fajaءa daata yawmin maalin buu wuxuu yimid wuu yimid fanaama waa ku seexday calaa firaashiha gogasheedii ayb fautiyad waa loo yimid oo faqiila laha waxaa la yidhi hada الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam naa'imun fii beytiki calaa firaashiki waa kaasoo nebigii baa gurigaaga joogo oo gogashaadii ku jiifa qaala anas wuxuu yidhi faja-ad waa timid waqad cariqa isagoo dhididay wastanqaca caraquhu dhididkiisii uu fadhiistooo ku ururay calaa qicati adiimin cala alfiraash qica idiin ah oo gogasha kor saaray firaashka kor saaray uu dhididkii nebiga alayh isalaatu wasalaam ku ururay oo eh, ku eh, tajamac yani fafataxad waxay furtay catiidataha catiidada waxaa weeyaan sanduuq yar oo haweenku ay alaabtooda ku urursadaan kaasay furtay fajacalad waxay bilowday tunashifu inay qalajiso yani mare intay geliso ay mare kusoo qalajiso dalika alcaraqa fatacsuruhu ay tuujiso fii qaaruratiha quraaradeeda ee dhiilkii nebiga alayh salatu salaam qumaashyer saa u dhex geliso ay kusoo markuu qumaashkaas cabo uu meeshii qalajiyo ay ku tuujinaysay marka qaaruradeedii ugu jiray cadalka ugu jiray ayb fafazica الnabiyu sala la alay sl nabigaa soo booday yani waa soo toos faqaala markaasu wuxuu yihi maa tasnaciina yaa uma sulaym maxaad samaynaysaa qaalat yaa rasuula allah narjuu barakatahu lisibyaanina barakadiisaan u rajaynaynaa carruurta yada yaryarka yani yaryarkaan dhididkaaga aan cadarka aan ku darray aan marmarinayna oo ugu barakaysanayna qaala asabti si fiican baad yeeshay oo ku daayay nabiga alayh isalaatu wasalaam marka in nebiga alayh isalaatu wasalaam in la barakaysto dhididkiisi iyo candhuuftiisi iyo hambadiisi iyo dharkiisi iyo waa u ogolaan jiray timihiisi iyo waa u ogolaan jiray ummaddiisa oo waa u qayqaybin jiray waa ku dayn jiray baabu fii qurbi الnabiy salى اllahu alay wasalam min annaasi wa tabarukihim bihi dhawaanshihii nebiga alay slam dadka u dhow yani uu ku dhex jiray ee nin ka socan dadka aanu ahayn can anas bni maliki radi allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sala allahu alay slam ida salla alghadaata aroorta markuu tukado yani subaxa markuu tukado jaaءa khadamu اlmadiina madiinaha mxuha khaadimiintoodii baa yaa imaan jiray biaaniyatihim weelashoodii fii halmaa biyaha ku jiraan kolkay soo dhaamiyaan ahlulmadiina khaadimiinteeda soo dhaamiyaan ee ashuumadoodii iyo weelasha biyaha ku wadaan iyo bay masjidka nebiga alayh salaam hortiisa dhigi jireen famaa yu'taa looma keenaynin biinaa-in weel ilaa kamasa yadahu fiihi gacantiisu gelin jiray gacantiisuu gelin jira marka inuu gacanta nabigu alay sla u geliyo gacantiisa ay barakaystaan iyo weelashooda biyihii ku jira ugu keensan jireen markaas weel alla weelkii loo keensadaba nebigu gacanta waa gelin jiray xataa qabow daran haddii hadduu joogo farubama jaa-uuhu inay u yimaadaan baa suuroobi jirtay fi laylati baari fi lghadaati albaarida aroor aada u qabow fayaqmisu yadahu fiiha gacantiisa marka biyaha uu gelin jiray qabowga iyo mxuaha ma aan waxba eh, sabki uma diiri jirin waa u gelin jiray nebigu alayh salaatu wasalaam qofkii u can anasin radia allahu canhu qaala laqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam wاlxallaaqu yaxliqu isagoo xallaaqiina uu xiiraya baan arkay yani xajat اlwadaac wa ataafa bihi asxaabu asxaabtiisa ay ku wareegeysteen hareereynayaan famaa yuriiduuna ma ayna doonaynin an taqaca shacratun tin inuu ku dhaco ilaa fii yadi rajulin nin gacantiisa mooyaane tinna inuu gacanta dhulka ku dhaco mayna ogolaanayna gacantay u hoorsaneeyeeno tin waliba inay gaarta qof gaarta ku dhacday bay tabi can anasin radia allahu canhu ana imra'atan kaana fii caqlihaa shay haweeney ayaa caqligeeda wax ku jiray wax yar khalal iyo ku jiray caqligeeda naqsi ku jiray faqaalat markaase waxay tihi yaa rasuula allah ina lii ilayka xaaja dan baan kuu leeyahay faqaala markaasu yuri yaa uma fulaan undurii fii ayi sikaki shi'ti xataa aqdiya laki xaajataki eeg madiinadii dadkeeda midkaa doonta muxuha fadhiiso oo waan ku imanaya kula fadhiisanaya oo dantaada ku gudaya saa doontaa igu sheeganaysaa dantaada fakhalaa macahaa fii bacdi turuq nebigu calayhi salaatu salaam jidadka midkood buu la fadhiistay gaar ula fadhiistay xataa faragad min xaajatiha ilaa xaajadeeda ay dhamaysatay oo say doonta u hadasho ula fadhiyay nebigu calayhi salaatu salaam caadadiisana saa say ahayd oo nebigu alay sala ninkii dan ula yimaada ilaa dantiisaa uu ka bogto oo dhammaystay kama dhaqaaqi jiray marka tanoo kalena marka khalwada muxaramada a maaha meel dadka ay socdaan oo dadka arkaayo haddii ruux haweene aad isla taagto oo labadiina keliya meesha aydaan ahayna dad kale meesha u socdo oo muxaaye waxama ku weydiinayso ama adigu wax weydiinayso oo taasoo kale marka midka khalwada muxaramada ahayd maaha baab kana rasuulu الlahi slى الlahu عalيh waslم arxama الnaasi bالصibyaani wاlciyaal can anas bni maliki radi allahu canhu qaala maa ra'aytu axada kana arxama annaasi bilciyaal min rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ma aanan arag qof oo ciyaalka uga naxariis badan rasuulka ilahi uga naxariis badan ma aanan arag carruurta yaryar iyo wax uga naxariis badan rasuulka ilahi ma aanan arag buu leeyay qaala kaana ibraahimu mustardacan fi cawaali lmadiina ibraahim ibnu rasuuli llahi sala allahu alay w slam yaa waxaa lagu nuujin jiray muxuu ahay fii cawaali lmadiina fakana yanطaliqu waa aadi jiro waa soo booqan jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam wa naxnu macahu inagoo la jira fayadkulu lbeyta guriguu geli jiray wa inahu layudahanu isaga oo la qiijinayo qiiq uu ka soo baxayo tumaal buu ahaa ninkaasu oo waa sida imaan doontaba marka isagoo gurigii dukaan badan uu ka soo baxayo uu nebiga alayh الsalatu wasalaam geli jiray wa kaana di'ruhu murabbigiisuna wuxuu ahaa dicri qofka haweenayda ilmo aanay dhalin korisee nuujisabaa dhicri la yidhaahaa marka haweenaydaa ninkeedana dhicri waa la yidhaha marka ninkiibuu ka wadaa marka <clears throat> ninkaas ibraahim korinayaan abu sayf la odhan jiray wuxuu ahaa qaynan tumaal buu ahaa marka sidaasuu duqaanka leeyahay guriga u qiiqayo fa waa qaadi jiray ibraahim fa waa dhunkan jiray uma yarjicu waa noqon jiray intuu dhiibo intuu intuu mxu dhowr maalmoodba intuu eh, u tago oo oh, qaado oo oh, dhunkado buu markaa haddana kasoo noqon jiray eh, qaala camrun falamaa tuwufiya ibraahim ibraahim markuu geeriyooday qaala rasuulu llahi sala lla alay slam rsulka ilahi wuxuu yidhi ina ibraahiima ina ibraahiima bni wa inahu maata fi sadyi isagoo naaskii jaqayuu dhintay wa ina lahu ladi'rayni tukmilaani ridaacahu fi ljanna wuxuu leeyahay laba laba haweenoo nuujinayo oo naaska nuujinayo oo jannada ku nuujinayo oo intii muddada iyo uga dhimnay jannada lagu nuujinaya lagu kamilayo isagoo naaska gorsanin buu dhintay marka marka jannadaa lagu kamilayaa buu nebiga alayh isalaatu wasalaam can abi hurayrata radia allahu canhu ana alaqraca bna xaabisin absara nabiya sala allahu alayh wasalam yuqabilu alxasan alaqrac bnu xaabis oo nin reer baadiye ahaayo zaciim qoladiisana zaciim u ahaa ayaa wuxuu arkay nebigu oo xasan ibnu cali dhunkanaya faqaala markaasu wuxuu yidhi ina lii casharata min alwaladi maa qabaltu waaxida minhu toban wiil baan leeyahay weligay midkoodna ma dhunkanin idinku ree magaalo ila carruurtiina waa dhunkataan annagu ma dhunkanno toban wiil baan leeyahay weligay midkoodna ma dhunkanin bu ayb faqaala rasuulu llahi sala la ala slam markaasu rasuulku ilaahi wuxuu yidhi inahu man laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisa in looma naxariisto marka dhunkashadanu naxariis weeye ilmaha marka ilmihiisa qofkii u naxariisan waayo muxuu yaa kale u naxariisanaya ma jiro wax u naxariisanaya waa qalbi adayg marka baabu raxmati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam الnisaa wa amrihi sawaaqa bihina birifqi haweenka naxariis u naxariisanayey iyo ninkii muxua geela u heesayay haweenka ay saaran yihiin inuu tartiibi nebiga alayh salatu u yidhi can anas radi allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sala allahu alay slam fi bacdi asfaarihi safardiisa midkood buu nebigu ku dhex jiray وغulaamu أswadu yuqaalu lahu anjasha addoon madow oo anjasha la yidhaahna yaxdu uu heesayo heesta geela lagu socodsiiyey ba xudaa la yidhaaha geelu u heesayey markaa socodka si uu socodka u dhaqsado faqaala lahu rasuulu الlahi sal ه rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi yaa anjasha ruwaydaka sawqan bilqawaariir tartiib mxu kaxaynta kaxaynayso geelaad kaxaynayso u dimriyo eh, rifqan bilqawaariid qawaaridtana markaa haweenku ka cayso muraayadaha jajabinin buu ka dhigantay muraayadaha jajabinina u tartiib ah, abuqilaaba nin la yidhaahba wuxuu odhan jiray nebiga alay sla kelima wuxuu yidhi hadduu hadda qof kale yidhaaha aad ku ceebin lahaydeen kelimadan hadduu qof kale odhan lahaa inay kelima xun oo muru darre ay tahay baad u qaadan lahaydeen nebiguna waa yidhi mase aha rifqan bilqawaarirta uu leeyahy haweenka quraarada uu ku shabahayo kelima idinku idinla xumaan lahayd weeyaan nebiguse uu yidhi muraayadaha jijin yani haweenka tartiib ugu wada oo waa dacafo weeyaan oo way tabar yar yihiinoo geelu hadduu haddaad aad ugu haysto waa cod quruxsan tahay geela markaad aad ugu haysto geelu aad buu u tallaabsanaya waa ruxaya marka tartiib ugu leey bab fi شhajاعaة النabiy slى الlه عlيه وsلم وتqdmhi في الxرب can anas bni maaliki radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam axsana annaas dadka ka ugu qurux badan buu ahaa wa kaana ajwada annaas dadka ka ugu deeq badanna waa ahaa wa kaana ashjaca annaas dadka ka ugu geesinisanna waa ahaa walaqad fazica ahlu lmadiinati daata leyla habeen bay ahlulmadiina ay argagaxeen oo marka qaylo iyo wax ay maqleen oo dagaal ay moodeen faاnطalaqa naasun qibala sawti dhankii codka ayay dad aadeen fatalaqaahum rasuulu llahi sala allahu alay slam raajican rasuulka ilaahay soo noqonaya oo intii ugu horreeyey soo hubsaday qayladii waxay ahayd oo soo noqonaya ayaa ka hor yimid waqad sabaqahum ila asawti xagga codka ugu horreeyey wa huwa nabiguna calayhi salaatu wasalaam calaa farasin liabi طalxa faras abu طalxa uu leeyahay ayuu saaraa curyin oo leeda ah ankoore iyo waxba toona aan lahayn fii cunuqihi sayf isagoo nabiga alayh salatu slam qoortiisana sayfta u sulan tahay faraskaas dheedhadaana uusan oo keligii ah ayuu muxuu ahay meeshii tegay oo soo hubsaday buu soo noqday wa huwa yaquulu isagoo ole lam turaacu lam turaacu ha cabsanina ha cabsanina dhibaata ma jirto waana idinsoo hubsaday marka meesha idinsoo hubsaday iska soo noqdale qaala markaasu wuxuu yihi wajadnaahu labaxran aw inahu labaxrun faraskii buu sheegaya faraskii uu leeyahay inaa wajadnaahu baxran bad oo kale yani mid muxuu ahayey orod badan inuu yahay baan ka faraskaas markii waa tallaabo gaabnaa oo waa orod gaabnaa marka nebiga alay sla markaa uu koray ayaa ilaahay marka uu barake uu geliyey oo markaas wuxuu noqday mid aan la gaari karin saasuu u wajadnaahu baxran ayb qaala wa kaana farasan yubaa faraskaas wuxuu ahaa mid muxuu ahaay tallaabo gaab yani lagu tilmaamo tallaabo gaabni yudkaru fiihi buطu sayr yani saasuu ahaa wa kaana qatuufan bay riwaaya kalena tidhaha waa mid tallaabo gaaban buu ahaa sida xadiidkii jaabir iyo awrkiisiiba aynu ku soo marray iyo xadiidkii muxuu ahay cabdullaahi ibni cumar iyo awrkiisii muxuu ahay layliga ahaa ee la boodboodayay iyo sidaas eedo nebiga alayh salatu slam barakadiisa xayawaanaadka ama uu taabto muxuu ahay nebigu uu taabto ama muxuu ahay nebiga shay la xidhiidhaa ushiisii iyo ay taabato ama milkigiisaba soo gara ayaa barakadiisaas ku gudbisa baabun kana nabiyu sala allahu alay slam min axsani nnaasi khuluqa can anas bni maliki radia allahu canhu qaala kana rasuulu llahi salى الlahu alay slm min axsani الnaasi khuluqa dadka inta ugu akhlaaq wanaagsan buu nebiga ka mid ahaa faarsalanii yowman maalin buu diray bixaajatin dan buu ii diray meel buu maalin ii dirsaday faqultu markaasaan waxaan idhi wallahi laa adhab wallahi inaanan tegaynin baan idhi wa fii nafsi an adhaba inaan muxuu ahay naftaydana waxaa ku jirta an adhaba lima amaranii inaan wuxuu yeelay aan ku dhaqaaqo o usoo gudana naftayda ku jirtay lakin waxaan ku idhi ma ma tegaya baan ku idhi lima amaranii nabiy llahi lima amaranii bihi nabiy llahi sala allahu alay slam fakharajtu waan baxay xataa amura cala asibyaan ilaa aan carruur ka soo maraayey wahum yalcabuuna fi suuq iyagoo suuqa ku ciyaaraya carruur suuqa ku ciyaaray marka carruurtiiba iska dhex galayoo ilan waa yaraa iskala ciyaaray faidaa rasuulu llahi sala allahu alay slam qad qabada biqafaaya min waraa'i rasuulka ilaahay oo qadaadka gadaasha iga qabtay baan arkay anuu carruurta ku jeeda la ciyaaraya qaala fanadartu ilayhi waan eegay wa hooya isagoo qoslaaya fa qaala markaasu wuxuu yihi yaa unays anas yare tasqiiru anas weeyaan idhab xaysu amartuk orad aad meeshaan kuu diray qaala qultu markaas nacam baan ihi ana daahibun yaa rasuula allahi waa aadayaa qaala anas wallahi laqad khadamtuhu tisca siniin sagaal sannadood baan u adeegayay nebiga alayh isalaatu wasalaam riwaayad kalan toban bay tidhaahaa intii madiine uu joogay oo dhan waa u adeegi jiray nebiga alayh الsalatu wasalaam laakiin midaa bilo ka tegay oo markaas bilihii baanu tirinaynay sanadkii hore maa calimtuhu qaala lishayءin sanactuhu lima facalta kada wakada ma garanayo waxaan sameeyey weligii inuu yidhi maxaa sidaa iyo sidaa u yeeshay walaa lishayin taraktuhu waxaan ka tegayna inuu yidhi hallaa facalta kada wakada maxaa sidaa iyo sidaa u yeeli weyday weligii midna ma garanayo waxaan ka tegayna maxaad u yeeli weyday ima odhan jirin waxaan sameeyena maxaad saa u yeeshay ima dhihi jirin weligii ima canaananin weligii inama dilin baabu صifati xadiidi الnabiy salى اllahu عalayh wasalam nebiga sheekadiisu siaad iyo hadalkiisu can curwata bni zubayri qaal kana abu hurayrata yuxadif wayaquul ismacii yaa rabata alxujra caaishu ka wadaa abu hurayra ayaa xadiid sheegayay oo masjidka dhexdiisa qolka caaisha dhinaciisa ayuu la fadhiistay markaasuu dad xadiis u sheegayey markaasuu caaishana maqashiinayey oo uu lahaa ismaci ya saaxibat ya ya rabbata alxujra yani ya saaxibat alxujra ismaci ya saaxibat alxujra sidaasuu lahaa wa caaishatu radi allahu canha tusallii caaishana waa sunaysanaysay kolkaa barqi ahaydoo way sunaysanaysay falamaa qadad salaataha intii salaaddii ay ku jirtay baana jalsadii dhammaatay oo abu hurayra meeshuu ka tegey kolkay salaaddii dhammaysatay bay qaalat licurwa curwa waxay ku tidhi alam tasmac ilaa haada wa maqaalatihi aanifan ninkaas iyo hadalkiisii goorta dhow soo ma aadan maqlaynin inamaa kana الnabiyu salى اllahu عalيه waslama yuxadiثu xadiiثa low caddahu lcaaddu la axsaahu nebigu alayh الsalaatu salaam wuxuu sheekayn jiray sheeko oo hadduu qofka tiri is yidhaaho uu tirin kari lahaa kelima kelima u tirin lahaa marka abu hurayra inaa intaa ugu jawaabaan rabay inuu tun ugu horkacay bay leedahay nebigu alayh sala slam sidaan aad xadiidka u sardinaysaan u boobsinaysaan uma boobsin jireen tartiib bu u hadli jire o kelima kelima ugu hadli jire o qofka hadduu is yidhaaho muxuu ahaaye hadalladiisa tiriba is yidhaho waa tirin kari lahaa si looga xifdiyo hadalkiisa oo loo qabto buu ugu hadli jiray marka nebigu alayh isalaatu wasalaam weli waa ku celin jiray saddex goor buu kelimadiiba ku celin jiray saddex goor baa baabun kana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yatakhawanunaa bilmawcida waa noo goorgoorayn jiray mxua wacdiga oo joogto kama dhigi jirin eh. maalin dhaaf iyo usbuucba hal mar iyo saasu ka dhigi jiray can shaqiiqin abi waa'il shaqiiq ibni salama kunyadiisana abi waa'il ay tahay baa wuxuu yidhi qaala kaana cabdullaahi yudakirunaa kula khamiis cabdullahi ibni mascuud baa kuufa isagoo jooga yuu khamiis walba galab kastoo khamiisa buu dadka wacdihi jiray faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan إنا نحب حديثك ونشتهيiه ولو وdدnaa أنka حdثnaa كuلa يوم hadalkaaga waan jecel lahay waa اشhتهaynaynaa waxaan jeclaan lahay inaad maalin walbaba noo sheekayso maalin walbaba na wacdido faqaala markaasu wuxuu yidhi maa yamnacunii iima diidayo an uxadiثaكum inaan idin sheekeeyo maalin walbaba aan idin wacdiyo إilaa karaahiyatu an umilaكum inaan idin cajiziyo oo karaahadeed mooyaan wax kale iima diidayo ina rasuula اllahi salى الlahu alay slm kana yatakawaluna bilmawcida yatakhawalunaa oo laama iyo yatakhawanunaa oo nuuna labaduba waa jiraan wacdiga nebiga alayh sala slam waa noo goorgoorayn jiray waa noo qayqaybin jiray fi layaami maalmuhu noogu qayqaybin jiray karaahiyata asa'aamati calayna sa'aamada iyo malalkina waa isku mido marka mid walba waa cajiska shayga istimraarkiisa la karaahayste kolkuu kugu bata la naco yaa baabun kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ajwada annaasi bilkhayr dadka khayrka ugu deeq badan ee khayrka ugu bixin badan ayuu ahaa nabigu alayhi salaatu wasalaam can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ajwada annaasi bilkhayr dadka ka ugu deeq badan khayrka ugu deeq badan buu ahaa khayrka ugu bixin badan wa kaana ajwadu maa yakuun si uu ahaadana waxa ugu deeq badnaa fii shahri ramadaan bisha ramadaan ina jibriila عalayhi الsalaamu kaana yalqaahu fi kuli sanati fii ramadaana xataa yansalix jibriil baa la kulmi jiray sanad walbaba bisha ramadaan buu la kulmi jiray ilaa ka baxdo bisha ramadaan oo dhan ba habeen walba ma u imaan jiray fayacriضu عalayhi rasuulu الlahi sala اla alay slm qur'aan qur'aankuu nebigu alayh salaat un baa dhigi jiray yani uga soo bixi jiray faidaa laqiyahu jibriilu jibriil markuu la kulmo kaana rasuulu الlahi salى اla alay slm rasuulka ilahi wuxuu ahaa ajwada bilkhayri min ariixi almursala ka khayrka kakaga deeq badan dabaysha lasoo diray dabaysha lasoo diray ee khayrka iyo barakada iyo roobka sida taa kaloo kuta waa ka deeq badnaan marka awqaat lkhayr mawaasim alkhayr in deeqda la badiyo khayraadka la badiyo baa xadiidka marka laga qaadanaya bisha ramadaan buu markaa nebigu alayh salaatu wasalaam oo waqto bil khayr oo wanaagsan iyo bil cibaado ah oo shahru muxu ahay tilaawat lqur'aan bishii uu soo degayna ah tilaawadiisana aada loo badiyo ah malagiina uu la kulmaayo marka awqaadka sidaas oo kale waa in aada loo badiyo ahlu khayrka marka lala kulmi iyo awqaat alcibaadaat iyo mawaasim alkhayraat waa in deeqda la badiyo baabu ma su'ila الnabiyu salى الlahu alay slm can shayءin qatu faqaala lah can jaabirin bn cabdillaahi radi allahu canهuma qaala ma su'ila rasuulu llahi salى الlahu alay waslama shay-an qatu faqaala lah weligii nebiga alayh sala slam inta la weydiiyey maya ma aanu dhihin maya ma aanu dhihin hadduu hayana waa siin jiray haddaanu haynina wuxuu odhan jiray amaaho anaa bixin doonay buu ku dhihi jiray waa sidaasaa qaalib u ahay lakin kolkol naadira waa dhacday nebigu alayh الsalaatu wasalaam inuu inuu yidhaaho laa ajidu sidii qisadii abu muusa alashcari ayaanu kusoo marray nimanka ashcariyiinta ahay gaadiidka weydiistay buu yidhi ma hayo waxaan idinku qaado can anasin radi allahu canhu ana rajula sa'la الnabiya salى اllahu alayhi waslama ganaman bayna jabalayn laba buuroo dhexdooda addaaqaya ayuu weydiistay ninkaan isaguna ah safaan ibnu umayu ahaa radia allahu canhu eeyaamu xunayn qanaa'imtii xunayn ayuu weliba ma aanu weydiisanine wuxuu arkay safwaan oo isha la laacayo oo sii fiirinaya adhi fara badan oo meel daaqayo oo meel muxuaha gol oo laba buuroo dhexdooda buuxiyey buu arkay safwaan markaasu wuxuu leeya ujibuka hada ya abaa umaya qaala nacam qaala fa huwa lak ari markaa muxuaha laba buurood dhexdood daaqaya buu nin weydiistay faacطaahu iyaahu markaasuu siiyey ayb faataa qawmahu tolkii buu u yimid faqaala ay qawmi aslimuu war tolow islaama fawallahi ina muxamada la yucطi caطaaءa man laa yaqaaf man caطaa'a caطaa'an maa yakaafu lfaqra qof aan faqr ka cabsanaynin si uu wax u bixiyo yuu u bixinayaaye muxuaha islaama buu marka wuxuu ahaa dadki mualafada qulubuhum ahaabuu ka mid ahayo saasay marka maalka eh, uu u tari jiray oo nabigu alayh salaatu wasalaam dacwadiisa maalka uu bixiyaayo uu qayb weyn uga qaadan jiray ninkaasu tolkii oo dhan buu soo islaaminayaa markuu nabigu alayh salatu sida waxu bixinaya u arkay eh, faqaala anas anas baa wuxuu yidhi in kaana arajulu layuslimu waxaa dhici jirtay nin inuu islaamo maa yuriidu ila dunya aysagoon addunya ma wax kala rabin xoolaha lagu siiyo horta hore usoo islaamaya famaa famaa yuslimu maanu islaami jirin xataa yakuuna alislaamu axaba ilayhi min addunya wamaa calayha goortii dambe islaamnimada qalbigiisa maat ugu dhacdo yaanu wuxuu ahaan jiray ka islaamku wax walba buu ka jeclay adduunya oo dhan ba horta odhan addunya usoo islaamay taanu baranin markuu dadka muslimiinta soo dhex galo ee islaamkii marka uu arko mabaadidiisii iyo axkaamtiisii iyo uu arko oo wanaaggiisa uu arko iyo islaamnimada marka wax walba goortii dambe ka jeclaan jiray horta horeta nafci addunya daraaddeed kusoo geli jiray bab في cطاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وكثرته عن بن شهاaب qاaل غزى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة duulaankii fatxu maka ayuu duulay nebigu alayh الsalaatu wasalaam ثuma kharaja rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalama biman macahu min almuslimiin rasuulka ilaahay waa baxay oo xunayn buu u baxay dadkii muslimiinta la jiray isagoo isagoo ay la socdaan faqtataluu bixunayn xunayn bay ku dagaalameen iyaga iyo gaaladii fa nasara allahu diinahu waalmuslimiin ilaah wuxuu taageeray oo guusha uu siiyey diintiisi iyo muslimiintii wa acطaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yowma-idin safwana bna umaya mi'ata min annacam rasuulku wuxuu siiyey safwaan ibni umaya ibni khalaf buu wuxuu siiyey oo kolkaa weli aan islaamin laakiin kolkaa ma islaamin weli buu wuxuu siiyey boqol oo geel a buu siiyey nacamta marka geelaa hadda laga wado uma mi'atan uma mi'atan haddana boqol haddana boqol saddex boqol buu siiyey muxuu ahaaye xakiim ibnu xisaamna isna sidaas oo kale oo saddex boqol waa kii siiyey qaala ibnu shihaab ibnu shihaab الzuhri baa wuxuu yidhi xadaثanii saciid ibn الmusayb ana safwana bna umayata qaal wallahi laqad acطaanii rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslama ma acطaanii rasuulka ilaahi wuu isiiyey waxa uu siiyey buu siiyey wainahu laabغadu الnaasi ilaya anigoo dadka ugu necab dadka anu ugu necab buu xoolaha i siiyey famaa barixa yucطiinii maanu ka zuulin inuu siiyo xatىa inahu la axabu الnaasi ilaya ilaa uu ka noqday dadka o dhan ugu jecla baabun fi fii cidaatihi salى اllahu عalayh wasalam ballanqaadyadiisii nabiga alay slam jamcu cida balaqaadka qofka waxaasa xusinaya iyo la yidhaha can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi low qad jaa'anaa maalu lbaxrayn xoolihii baxrayn hadday noo yimaadaan xoolahan baxrayn ka filayno hadday noo yimaadaan laqad actaytuka haakada wahaakada wahaakada sidaa iyo intaa iyo sidaasaan kusinaya yani saddexaan toobo aan kusinayaa buu yidhi ayb wa qaala biyadayhi jamiican yani labadiisa gacmoodoo dhan buu saddexdaa goorba ku ishaaray faqubida الnabiyu salى الlahu alay slam qabla an yajii'a maalu lbaxrayn intayn xoolihii baxrayn imaanin buu nebigu alayh الsalatu wasalaam dhintay faqadima calى abi bakrin radia allahu canhu bacdahu maalkii wuxuu u yimid abu bakri buu u yimid bacda rasuuli llahi sala اlه alay slam faamara munaadiyan fanaadaa qof buu abu bakrin amrayo marka qof baa wuxuu ku dhawaaqay man kanat lahu calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam cidat aw daynun falya'ti qofkii rasuulkii ilaahay ballan ka haystay ballanqaad ka haystay ama deen ku lahay hanoo yimaado aanuga maalkan ka siina faqumtu waan ka faqultu markaasaan waxaa ina anabiya sala allahu alay slam qaal nebigu wuxuu yidhi low qad ja'naa maalu lbaxrayni acطaytuka haakada o haakada o haakada faxahaa abu mara abu baa hal mar ii cantoobay saddex cantoobaan kusin sooma dhihin hal mar buu u cantoobay marka markaasu tiri intaa shan boqol bay noqotay laba iyadoo kalea ku darsa bul marka kun iyo shan boqol oo dinaar ayaa noqotay faxataa abu bakrin mara uma qaala lii cuddaha tiri facadadtuha faidaa hiya hamsumi'a shan boqol bay noqotay faqaala markaasu wuxuu khud miflayhaa laba leegna qaado kun iyo shan boqol sida baabun fi cadadi asmaaءi الnabiy salى اllahu عalيه wasalam can jubayr bni mطcimi radi allahu canhu qaala jubayr bni mطcim radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal ina lii asmaa magacyaal baan leeyahay buri nebigu alayh الsalaatu wasalaam ana muxamed wa ana axmed wa ana almaaxi almaaxi kii tirtira dunuubta tirtira weeyaan aladii yamxu allahu biya alkufra ilahay gaalnimada aniga ugu tirtiro baanahay wa ana alxaashir xaashirna ka soo ururiyo soo kaxeeya baa la yidhaha aladii yuxsharu الnaasu calىa qadamaya dadka lagu soo shiriyo calaa qadami yani qiyaamihii uu dadka lasoo ururinayay uu wax yarun iga dambeeyo kaasaan ahay wa ana alcaaqib aladi laysa bacdahu nabiy caaqib baanahay caaqibna waa kanu nebi ka dambaynin ki ugu dambeeya baanahay ambiyada ilaahi waqad samaahu allahu ra'uufa raxiima ra'uufa raxiimana ilaah waa u bixiyey nebiga alayh salaatu wasalaam suuratu tooba ilahi waa ku yidhi laqad ja'akum rasuulu min anfusikum caziizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim وعn أbي muسى الأشعري رضي الله عنه qala kana rasuulu الlahi slى الlaه عaليه وسلم yusamii lana nafsahu asmاء magacyaal buu nebiga naftiisa noogu magacaabi jiray oo uu sheegi jiray nebigu عalيه الsلام faqaala markaasu wuxuu yidhi أna محamed وأna أحmed wاlmuqafi muqafi yani taabic kii ka dabagalay weeye ambiyadii ka horreysay ka dabagalay weeye almuqafa haddii la yidhahna marka waxay noqonaysaa almatbuuc ay noqonaysaa wاlxaashir cashrna waa kii soo fasiray wa nebiyu tawba wa nebiyu raxma saddex magacoo dheeraada markaas kale ku jirta kii hore shan bay ahayn sooma anna waxaa ku jirta saddex kaloo dheeraada baabun kam aqaama الnabiyu salى الlaه alay slm bmakata wاlmadina can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaala aqaama rasuulu اllahi salى الlaه alay slm bimakata ثalaaثa casharata sana yuuxaa ilayhi kanaa ugu saxa marka saddex sano oo saddex iyo toban sannadood buu joogay oo wax igu soo degayay waalmadiina cashran madiinana toban buu joogay wa wahuwa bnu halaaثin wa sibtiina sana kana xaqiiqadii ah marka intuu maka joogay iyo intuu madiina joogay iyo da'diisu intay ahaydba xadiidkana marka riwaayadantadaa sidii xaqiiqada ahayd marka riwaayaad kale oo ibnu cabbaas iyo anas iyo khilaafaadkoodaasu marka waxaa waaye qaar kasriga iska tuuraya iyo qaar muxuu ahaa bila yar oo mxua kelinaya inahaas isu khilkhilaafayaan laakiin midka waaqع xaqiiqadii ah, jamaahiirtu ay qabtaa sheeka عan iبn cabaasi radي الlahu عanهuma qaala aqaama rasuul الlahi slى الlaه عalay slm bmaka خaمسa caشhaرaةa sana waa shaadkan kada ayb yasmacu sawt ou soodka maqlaayo ayib wuxuu ku tirinayaa marka yasmacu sawtada uu leeyahay intii ka horraysay waxyiga ka horraysay ee raasaadkii la odhanayay mxuu geedihii iyo dhagxaddii iyo ila hadlaayana malaggu isagoon istusaynin uu la hadlaayey taasuu ku tirinaya wa yara daw-a iftiinkana waa arkaaya sabca siniin toddoba sannadood yu iftiin arkaayo cod maqlaayo walaa yaraa shay-an waxba maanu arkayn wa hamaani siniina yuuxaa ilayhi siddeed sannadoodna waa loo waxyoonayey ayb marka inuu bacda alwaxyi siddeed sannadood uun joogay baad mooda marka ayb waa riwaaya shaadla marka riwaayada riwaayada hore xaqiiqa wa aqaama bilmadiinati cashran madiinana toban buu joogay baabun kam sinu nabiy sala allahu alay slm yowma qubid can anas bni malik radi allahu canhu qaal qubida rasuulu llahi sala allahu alay slam wa huwa bna halaaثin wa sittiin isaga oo lixdan iyo saddex jira ayuu nebigu alayh salatu slam geeriyooday wa abu bakrin asidiiq wahuwa bnu halaaثin wa sittiin isaguna sidoo kale wa cumaru wahuwa bnu halaaثin wa sittiin wa caliyun kadalika calina isna lixiyo toban lixdan iyo saddex jir buu ahaa ama cuثmaan isagu sideetan buu gaaray can camaarin mawlى bani haashim qaala sa'altu bna cabaasin kam ataa lirasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam yowma maat imisaa sana ayaa u dhammaatay nebiga alayh الsalaatu wasalaam maalintii uu geeriyooday faqaala markaasu wuxuu yidhi maa kuntu axsabu midlaka fii qawmihi min qawmihi yakfaa calayhi dalik uma malaynin adiga oo kale si aad kolkaa ku dhex tahay inuu kaa qarsoomayo arrintaas oo kale kaa qarsomayso qaala qultu innii qad sa'altu annaasa fakhtalafuu calaya waan waraystay dadka waan waraysto markaasay iskhilaafeen arbas ii yidhi faaxbabtu an aclama qawlaka fiihi qaala ataxsub axma tirin qaala qultu nacam haabaani qaala amsik arbaciin afartan qabo bucua laha oo maxaa la soo diray yani waay lagu hamsa cashara bimaka shan iyo toban sannadoodoo maka ah ya'manu wa kolna uu cabsanaayey oo muxuu ay waxyeelaynayeen kolla uu amni ku jiray ayib meeqay markaa isku noqonaya shan iyo konton soo wa casharata min muhaajarihi ila almadiina iyo toban oo markuu madiina usoo hijrooda ayb wataqadama xadiidu anasin radi allahu canhu kuufiya wa huwa bnu alaaثin wa sitiina sana kaas noo soo arabaa ayb markaas xadiidkan marka wuxuu la mid yahay xadiidkii hore odhanayay shan iyo toban buu maka joog wuu la mid yahay laakin waa kulli shaad weeyaan wuxuu sidaas oo kale baabun idaa raxima allahu ummatan qabada nabiyaha qablaha ilahay ummad hadduu naxariis la doono nebigeeda uu muxuu ahay ka hor ka hor qibdoodaa oo nebigeeda kasii horeeya ummaddii halaag lala doono baa marka nebigeeda oo nool baaba'da ummaddii nebigeeda beenisa baa marka ilaahay nebigiisa uga intiqaamaayo nebigii oo nool oo arkaaya la baabi'iya laakiin ummaddii naxariis lala doono nebigeeda kasii horeeya can abi muusa radia allahu canhu can النabiy slى الlه عlay slm qaala in allaha عaزa wajala ida araada raxmaةa ummaة min cibaadih qabada nabiyaha qablaha fajacalahu faratan wa salafan bayna yadayha ceelaliye iyo muxuuha horseed buu uga sii dhigaya horteeda usii socda wa idaa araada allahu halakata ummah ummad halaageed hadduu doonana cadabahaa wa nabiyuhaa xayun ummaddaasu ilahay cadaabayo baabi'iya iyagoo nebigooda uu nool yahay faahlakahaa wa huwa yandur ummaddaasu ilahay halaagay soo nebigii uu eegayo faaqara caynahu bihalakatiha halaageeduu nabigaa ilahay kaga farxiya xiina kadabuuhu wacasaw amrahu markay beeniyeen arrintiisa amarkiisa ay khilaafeen uu marka ilaahay nebiga intiqaamaya oo marka nebigii maxaahaye cadowgiisii baabi'iisa ilahay kaga farxinaya baabun fii qawlihi tacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuk alaaya can cabdillaahi bni zubayri radia allahu canhuma ana rajula min alansaar khaasama zubayra cinda rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fii shiraaji alxarra alatii yasquuna biha annakla nin ansaari ay baa zubayr wuxuu kula dooday nebiga agtiisa kula dooday iskula dacwoodeen muxuu ahay faraqiyada xarada shiraaj waa jamcu sharjin weeyaan meesha biyo mareenka yare buurta markay biyuhu ku da-aan kasoo qulqulaan faraqa yarka ah ayaa la yidhaahaa marka xarada faraqyadeeda yaryaree beeraha lagu waraabsay dhulku roob gudo-o daad roob baa intuu da-ay ayuu daadiyey markaasay muxuu ahay anaa horta hor waraabsanaya daadkan ku duwanaya anaa ku duwanaya ayay labadaa nin ku doodeen markaasay nebiga iskula soo dacwiyeen zubayr marka xagga daadka uu ka imaanaya xigtay xagga buurtata zubayr baa xigtay marka taasoo kale marka hadday dhacdana dadka isku qabsadaanna xaqa waxaa ula horta hor waraabsanaya ka beertiisu xagga kore jirto fa qaala alansaariy baa wuxuu yidhi sarix lanaa sarix ilmaa yamur biyaha soo daa zubayr biyaha ay soo gudbayeen sii daa buu ku yidhi fa abaa calayhim waa ku diiday zubayr waa ku diiday faاqtasamuu cinda rasuuli الlahi sلى الlه عlay slm rsulka ilahi bay iskula doodeen faqala rasuulu الlahi salى الlه alay slm lizubayr zubayr buu wuxuu ku yidhi isqi ya zubayru ثuma arsil maaءa ilىa jaarig waraabso oo muxuu ahay haddana marka korkaa usii deriskaaga adiguna biyaha usii faqadiba alansaari ninkii ansaarigaa baa carooday faqaala markaasuu yaa rasuula allah man kaana bna cammatik weliba qawlan ku oo law ashidqahu sida istihza oo kale inuu afka marooriyo markaas wuxuu waa gunti cidadaa weeyaan isagaad u eexanaysaa saasaad u horta adugu waraabso <clears throat> fatalawana wajhu rasuuli llaahi sala allahu alay waslm nabiga wejigiisu waa isbedelay waa doorsoomay waa cadhooday uma qaala markaasu wuxuu yidhi ya zubayr isqi uma axbis ilmaa xataa yartafica ila ljabr ila aljidaar yani waraabso oo ilaa hadda cesho biyaha cesho oo ilaa derbiyada dib ugu noqdo oo dhulkaa ugu wada buuxsamo faqaala zubayr zubayr baa wuxuu yidhi wallahi inii la axsabu hadihi اlaayata naزlat fii dalika waxaan u malaynayaa aayaddanu inay arrintaa kusoo degtay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum aayaddaasi sidaasa kusoo degtay buu le laakiin macnaheedu waa caam oo xaaladdaa kaliya ku khaas maaha aha see la yaqaano marka waxaa weye aayadda macnaheeduna waxaa weeyaan dadku inayna mu'miniin ahaanaynin ilaa ay wixii qabsado oo dhan adiga adiga xuuggiisa kuula yimaadaan oo haddana wixii aad ku xukunto ay raalli ku noqdaanoo naftooda wax yaroo muxuu ah shaki iyo waxba toona aanu ka gelin mu'miniin ma noqonaya marka qofkii rasuulka ilaah xukunkiisa horta horeba ka baydha sharcigii ilaah aan wixii uu mxua ah, mushkiladaha qabsata aan sharciga ilaah ku xallisanin ama sharcigii ilaah marka intuu horteere u moodo inuu siduu isagu rabo uu sharcigu u yahay qofkii lagu xukumay oo siduu isagu filanaysa aan hayn ay noqotay ka xanaaqo oo xumaysta taasu qofkaas mu'min ma aha nin kastaba ha ahaade baabun fi itibaaci الnabiy salى اllahu alay slm qowlihi tacaala laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasukum عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم من أصحاaبihi شhay rasuulka ilaahay baa أصxaabtiisa waxbaa ka soo gaadhay wax mxuu ah oo fudaysi ay camalkii iyo kadib raaqi ayaa nabiga alay sala slam xadiisa ka soo gaadhay fakhaطaba waa khudbeeyey faqaala markaasu wuxuu yidhi curidat calaya aljannatu waannaar falam ara kalyawmi fi lkhayri washar naarta iyo jannada labadaba la ii bandhigoo labadaba la tuso khayrka iyo sharka maanta arkoo kale weligay ma aanan arag walow taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliilan wala bakaytum kasiira waxaan ogahay haddaad og tihiin wax yarra waa qosli lahaydeen wax badanna waa ooyi lahaydeen <laughs> qaala anas wuxuu yidhi fama ataa calىa asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam ywm ashaddu minhu asxaabtii nebiga alayh الsalaatu wasalaam <coughs> radia allahu canhum ma aanay soo marin maalin uga daraydi maalin kaga kululaydi ma soo marin <coughs> qaala غطw ru'uusahum madaxooday dabooleen maradiiba hagoogteen walahum khaniinun iyaga oo muxuu ahaay ooy oointaas kolkii la ooya qofka daqiiqad iyo sanka ka soo baxaysa yaa khaniin la yidhaaha qaala faqaama cumar bn الخaطaabi radي allahu canhu وqaala markaasu wuxu uhi radيna biاllahi rabba وبالإسlaami diina وبmuxamedin slى الlahu عalيه وsلم nabiya cumar baa sidaa yidhi ilaahay baan raalli ku noqonnay diintiisaan raalli ku noqonnay rasuulkiisa baan raalli ku noqonnay marka cadhaa nebiga alay slam wuu cadhooday inta su-aasha lagu badiyey ayuu cadhoodo markaasuu weliba yidhi maanta wax alla wax tartani weydiiya intaan halkaa taagna waxaad weydiisaan oo dhan ba idin su-aal markaasa qaarkood su-aalaadka waxay weydiiyeen aabbahay waa kuma iyo wax sidaas oo kale ay weydiiyeen marka kolkuu arkay nebiga cadhad yahay siibuu cumar nebiga cadhadii ka qaboojinaya qaala faqaama dalika arajulu ninkaasaa kacay oo markaasu faqaala wuxuu yidhi man abi waa kuma aabbahay qaala abuka fulan waa hebel abuka salim mawla fulan fanazlat hadihi اlaaya aayaddantada soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasأaluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum wain tasأaluu canha xiina yunazl اlqur'anu tubda lakum cafa allahu canha wallahu غafur xaliim qad sa'lahaa qowm min qablikum uma asbaxuu biha kaafiriin ayb aayaddaasoo marka su-aalaha badan ee noocaas oo kale iyo uga digayso ummadihii hore sababtay ku halaagsameen iyo u sheegaysa ayaa ku soo degtay can sacd bni abi waqaasin radي allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ina acdama almuslimiina fi lmuslimiina jurman muslimiinta ka ugu weyn muslimiinta dhexdooda ugu dembi weyn waxaa weeye man sa'ala can shayin lam yuxaram cala almuslimiin cala almuslimiin qofka weydiiyey wax aan muslimiinta laga xarimin waxaas xukunkiisu muxuu yahay yidhi fa xurima calayhim min ajli mas'alatihi su-aalkiisa daraaddii looga looga xaaraantinimeeyey kaasaa muslimiinta ugu waxyeello badan oo ugu dembi badan dembi weyn ka galay muslimiinta shay aan hortii hore nasku soo degano xaraam aan aan laga dhigin iska cafi weeyaa noocaas oo kale oo marka qofkii muxuu ahay doonana waa samayn karaa qofkii kalena waa iska dayn karaa marka qofkii intuu waxaas in la weydiiyo marka ma ahayn kaas oo kale in muxuu ahay de loo qaato inuu iska yahay wuxuu ilaahay aanu muxuu iska cafiyey oo qof kastoodu ka doona uu ka yeeli karo in loo qaatabay bay marka kaasoo kale haddii inta qof intuu weydiiyo marka xaaraam wey waxaas la yidhaaho su-aalkiisaas xaaraam u noqday waxyeelo weyn buu geystay dadkaas ninkaas can anasin radia allahu canhu ana rajulan qaala yaa rasuula allah ayna abi aabbahay xagguu jira qaala markaasu wuxuu yidhi fi nnaar naarta ku jira qaala faqada eh, arajulu eh, eh, falama qafa arajulu ninkii markuu noqday yuu dacaahu u yeedhay markuu tegay inuu ninkii ka naxay buu gartay nabigu alay sala markuu tegay buu u yeedhay fa qaala markaasu wuxuu yidhi ina abii wa abaaka fi nnaar aabbahay iyo aabbahaaba naartay ku jiraan keligaa ma iidi marka waxbaha isxumayn buu ka odaa nabigu alay sala aabbahay iyo aabbahaaba naartay ku jiraan hooyadiisna sidoo kale kaleba nabigu alayh salatu salaam niman hooyadood weydiiyey hooyadaa iyo siday sa yeeli jirtay jirtay laakiin gabarh ay dhashay bay yaraantii ku dishay jaahiligiiyo say noqonaysa markaasuu ina ummakumaa fi nnaar markuu arkay nimankii inay ka xumaadeen buu wuxuu yidhi ina ummii maca ummikuma ayb nebiga calayhi salaatu wasalaam marka hooyadii iyo aabihii iyo awowgiis cabdilmuطalib iyo waxay ahaayeen marka dadka ahlufatraha ahlufatraha maxaahaye bay ahaayeen marka ahlufatrahana marka waa ka ilaah uu leeyahay wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula markaas kuwan oo kale siduu sheekh alalbani tacliiquu ku leeyahay waxaa weeye ahlufatra ma ahayna mushrikiin bay ahaayeen leanna ahlufatra lama odhan karayo qof dacwo nebi maqlay diintii ibraahim baa soo gaadhay iyo ismaaciil iyo waa soo gaadhay oo waa yaqiin waa yaqaaneen haddana waa bedeleen iyagaa dooriyey marka mushrikiin bay ahayn dadkaas noocaas oo kale ahlufatra lama odhanayo mase bacdibi lama odhanayo baabun fi lintihaa'i cama nahaa canhu nabiyu sala allahu aleyh wasalam wa tarku calayhi fi lmas'ala can abi hurayrata radي allahu canhu anahu samica rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul ma nahaytkm canhu faاjtanibuuhu eeriya kan kada marka waxaan idinka reebay iska daayaydaa ka fogaada waxbas ay weydiinayna isaga xididahaba u gooyo calaaqada u jaro oo iskaga fogaada wamaa amartukum bihi waxaan idin farana fafcaluu minhu ma staطactum intaad ka kartaan kala imaada siday idinku suuroobi karayso ula imaada mooyaane san ka yeellaa iyo kida waxbahay dhihina muraajacadaas iga dhaafa fa innamaa ahlaka aladiina min qablikum dadkii idinku horreeyey waxaa halaagay kasratu masaa'ilihim su-aal badnidoodii su-aalahoodii faraha badnaa iyo waاkhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim khilaafaadkooda ambiyadooda ay khilaafi jireen oo ambiyadooda amarkooda ayna qaadanaynin labaasay ku halaagsameen marka hadda ikhtilaafuhum tanu iyadu kuma cadfana masaa'ilihim oo marka ma ah wa kasratu ikhtilaafihim khilaaf ma aha khilaafkoodii weeyaan khilaafku marka ama ha badnaada ama ha yaraadee nebi la khilaafaayo waa muhrig kan kada su-aalkasa isagu hadduu su-aalku bato oo waxyaala tafaasiilan loo baahnayn uu noqdo mooyaane waxyaalaha loo baahan yahay hadday weydiiyaan isagu ma aha sabab lilhalaag ma aha markaas ummadihii hore waxyaalahay su-aali jireen sidii suurat lbaqara ilahay noogu sheegay sac gawraca markii la yidhi waa sac sidee a midabkiisu muxuu yahay da'deedu waa maxay kida kida la yimaadeen isku adkeeyeen kuwaas oo kale marka waa in la iska dhaafo baabun fi ma akbara bihi الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam min min amri الdiin wاlfarqi baynahu wa bayna الra'yi liلdunya nebiga alayh الsalaatu wasalaam wixii diin aheed uu soo gaarhsiiyo ummadiisa soo gaarhsiiyo iyo wixii muxuu ahaay maslaxa dunyawiya oho ra'yigiisa uu ku maamulayay inay kala duwan yihiin oo wixii ra'yigiisa ah ee isagu ra'yigiisa uun ku soconayo inuu bashar yahay oo u gafi karo wixii waxyi ah dadka soo gaarhsiinayas isaga aanu gafayninoo ou muxuu ahaay macsuum ka yahay can طalxata bni cubaydillahi radi allahu canhu qaal marartu maca rasuuli llahi salى allahu alay waslam biqowmin calaa ru'uusi الnakli waxaan soo maray rasuulka ilahi anigoo la socda niman muxuu ahay geeda timira fuushan dusha ka fuushan ayaan soo marray faqaala markaasu wuxuu yihi maa yasnacu haaulaa kuwana maxay samaynayaan qaaluu yulaqixuunahu way way ximinayaan yani midda ubaxa lab inta laga soo qaado kale dadig kor saarayaan taasaa talqiix laydha iyo ta'biirbaba marka geedaha laisku tallaalo saasay samaynayaan geedka geedka rimiya geedka geedka ku riminayaan yajcaluuna adakara fi lunhaa ka labbay waxay dul saarayaan ka dhadig fayalqax markaasuu rimaya faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam wmaa adunnu yugnii hada yugnii dalika shay-an kaas inuu waxba taraya u malayn maya hadday iska daayaan oo iska bixi lahaa baan u malaynayaa waa melihiisa marka sida wax loo beero sida wax loo beero uu nebigu alayhi salaatu wasalaam ra'yi ka dhiibanaya isagoo khibrana ku lahayn ayb marka kayfiyada wax loo beero iyo xilliga wax la beeri iyo marka wax diin ku saabsan ma aha waa wax iska muxuu ahay iska shaqo caadiya ah weeyaan marka ra'yi caadiya oo waxyaalahaas khibrada u baahana buu nebigu alayh الsalaatu salaam wax ka geystay oo malihiisa uu sheegay qaala faukbiruu bidalika arrintii baa loo sheegay fatarakuuhu waa iska daayeen hadduu rasuulka ilahi sidaa yidhi waa ba'day marka way ba'day sanadkii markaasuu soo maray geedii oo midha xunxun iyo kasoo baxaan oo midha fiican lahayn markaasu maxaan ku dhahay timirtiina sanadka markaasaa la yidhi saasaan yeeli jirro marka sidaa yidhi fa ukbira rasuulu llahi sala allahu alay slm bidalika arrintaasa nebiga loo sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi in kaana yanfachum dalika falyafcaluuhu falyasnacuuhu hadduu waxu taraayo ha sameeyeen fa innii inamaa danantu dannan malaan maleeyey falaa tu'aakhidunii bidanni malaha ay qabanina walakin idaa xadadtukum can illahi shay-an fakuduu bihi haddaan ilahay wax idinka sheego oo ilahay sidaasuu idin yidhi aan idinaha wax tashriica idin soo gaadhsiiyo qaata fa innii lan akdiba cala allahi caza wajal ilahay ka been sheegi maaye wixii waxay qaata lakin wixii ra'yigayga ah ay qabanin ayb marka nabiga alay sala slam ra'yigiisu sidaas oo kale marka wuu waa gafi jiray laakiin wixii tashriic ku saabsan isagu ma aha xadiidkan dad baa siyaalo xunxun usoo deliishado oo waxyaalo kuwa qorayaal iyo kuwa qaanuunka wadciga iyo waxyaalaha daafici jiray ayaa kan kadiyo xadiidka kadiya soo deliishan jiray laakiin isku mid ma aha tashriicu maxaa sida wax loo xukumayay iyo waxyaalahaasu waa shay min samiim اdiin ah weeyaanoo waxyiga nebiga alayh الsalaatu wasalaam ra'yigiisa ma aana ahayne waxyi ilaahay ba ahayn tanu marka waxaa sida wax loo feeranayo maalan iyo xadiidkii muxuu ahay qaswatu bedrina meeshii la degaayo ma meeshana inooga haboon degmada inoogu haboon mise halkaasa inooga haboon waa shay ra'yi ah marka araada saa'ibkaana nebiga alay sla waa qaadan jiray ra'yigiisana waa dhiiban jiray marka hadduu ra'yigiisa in ra'yi kale ka fiican yahay arkana waa qaadan jiray kaasoo kale marka isjeed ismare ayb qaanuun miyaan samaysanaa mise kitaabka ilaah baan ku dhaqanaa ma a la odhanayo tantado xadiidkan looma soo daliishan karo ayb baabu tamani ru'yati الnabiy salى اllahu alay slm walxirsi calayhi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam wاladii nafsu muxamadi biyadih laya'tiyanna calىa axadikum midkiin waxa uu imaan doona soo mari doona yowmun maalin wala an yaraani inuu i arko uma laan yaraan walaa yaraani aanu i arkaynin maalin aanu i arki doonin yaa soo mari doonta midkiin uma la'an yaraani inuu i arko axabba ilayhi yaa u ka jeclaan doona min ahlihi wa maalihi macahum dadkiisa oo dhan iyo maalkiisa oo dhan inuu muxaa wuxuu ka jeclaana inuu aniga arko haddii la yidhaha nebiga ha lagu tuso dadkaagi iyo xoolahaagii ha baabi'een waa yeeli lahaa qaala abu isxaaq yani walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh